adduunyada beratarkee bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa isboortis weeye hubbilaa dhulkeena haqa isboortis weeye hubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy manadeenu waaga bulshoy bulshoy bulshoy esporta sue o pela pequena vaca esporta sue o pela pequena por soy por soy por soy adelante no ata por soy por soy por soy adelante no ata asalaamullaahi alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan a khiyaarteena dhegaysanaysaa ee meel kastoo aad joogtaan iyo siduu maqalkeena idiin soo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kale ismaqal haboon saaxiibayaal waa talaado bisha februaarina waa koob sanadka labada kun barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad dhegaysataan marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro degmada dharkeen leh oo guul weyn ku bilaabatay tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee sanadkan labada kun kulamo xiiso leh ayaa galabta laga ciyaari doonaa hiliwaa iboobiri ayaa ishaya sidoo kale waxaa wada ciyaari doona galabta dayniile iyo xamar jijab kulamadaasi iyo waxyaabaha laga diiwaangelinaya ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijkaas muddadu hawada ku jiro reaal madrid oo caawa marti ku ah garoonka anfil iyagoo doonaya inay markii shanaad oo xiriir ah ka soo badiyaan liverpool sidoo kale real madrid waxay waayi doontaa xidiga muhiim u ah oo ay qayb ka yihiin toni cruz iyo tujemeni waan idiinsoo gudbin doonaa kulankaasi xiisaha leh iyo waxyaabaha laga diiwaan geliyey liverpool iyaguna waxay isku diyaarinayaan inay caawa ka aarsadaan real madrid kadib ceebihii waaweynaa oo ay soo gaarsiiyeen sanadihii lasoo dhaafay tartanka champions leaga maxamed saalax oo isku diyaarinaya inuu gaaro rikoor uu horey u dhiga diyaar daragba tartanka champions leaga ayuuna ka sameeyey waa maxay rikoorkaasi barnaamijka aad ku maqli doontaan waxyaabaha kale oo sheekooyinkaan idiin heyna waxaa qayb ka noqon doona liverpool oo war ka heshay xaaladda ciyaaryahanka darwin nunes koor kulanka caawa ah ee la ciyaari doonta real madrid diyaar muuyaha xidigaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa gorginho oo sheegay sababtii uu isaga tegay kooxdiisii hore ee chelsea uguna biiray hogaamiyaasha horyaalka brimer league arsenal waan idiin soo gudbin doonaa waxyaabahaan idiinheena waxaa qayb ka ah miyaa la yibin doonaa kooxda liverpool milkiilayaasha naadigan ayaa go-aan ka soo saaray go-aankaasi ayaana idinla wadaagi doonaa barnaamijka ciyaaraha intuu hawadu ku jiro sidoo kaleeto waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa hordhaca kulamada xiisaha badan ee champions league laga ciyaari doono caawa real madrid iyo liverpool napoli kooxda seri ee maamulatan caawa waxay la ciyaari doontaa frankfort iyadoo ugu martiyi doonta dalkeeda jarmal qeybaha dambe barnaamijkana saaxiibada ayaa nagala qeyb qaadan doona qadka taleefonka ayaan idin furi doonaa waxaana saadaalin doontiin kulan weynaha caawa dhexmari doona real madrid iyo liverpool intuu hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha tibinii diyaarin bawaaluul maxamuud aadan cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya mar kale ku soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha k n n jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid ah iyadoo cuntadii ugu qariyey saaxiibayaal qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha ayaanu u gudagelaynaa haddii aan ku horumarno magaalada muqdisho shalay waxa u ahayd maalinaad aad xiiso badan bahda sboortiska waxaana laga daahfuray tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir maalintii shalay ahayd waxaa lagu daahfuray kooxda sanadkani difaacanaysa tartankaasi waa degmada dharkeenle iyo sidoo kale balcad oo tartankan sanadkani marti ku ahayd kooxda labada kooxood oo wada ciyaaray degmooyinka dharkeenley sidoo kale balcad saddex gool iyo eber shalay waxaa ku badisay xidigaha degmada dharkeenley kuwaas oo shalay si fiican ku bilowda labada kooxoodba degmada balcad iyo sidoo kale dharkeenley labada dhinacba ciyaaryahanada waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aada u wanaagsan labada dhinac oo fursado dhowr ayay ah isku heleen oo fursado badanna waa ay khasaariyeen halka kooxda ama bad tartanka degmooyinka degmada dharkeenley ee sidoo kale shalay saddex gool ee ka dhalisay degmada balcad oo qaab ciyaareed wanaagsan labada dhinac u ciyaareen jaanisyo dhowra laisku helay balcad ayaana kulankeedii ugu horeeyay shalay waxay ku daafurteen guuldaro ay kala kulmeen degmada sanadkani difaacanaysa tartankan ee dharkeenley sidoo kale galabta tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee kubadda cagta waxaa jira kulamo kaloo laga ciyaari doono galabta kulamadii shalay waxay ka dhaceen stadium injineer yuriso balse galabta waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ee stadium muqdisho galabta degmooyinka ciyaaraya waxaa qayb ka ah degmada hiliwaa oo la ciyaari doonto degmada waaberi waa laba degmo oo labaduba aan kala yareysan oo aad u halis badan kulankan xiisaha badan ee dhexmari doona hilwaa iyo waaberi ayaana waxa uu soo geli doonaa galabta saacadda markay tahay sideed saac oo duhurnimo iyadoo labadani kooxoodba waa beri iyo hilwaa weeyaane ay ku ciyaari doonaan garoonka baaxadda weyn ee stadium muqdisho sidoo kale kulanka xiisaha badan ee galabtana la ciyaari doono isla tartankan kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee sanadka labada kun galabta kulanka labaad waxaa wada ciyaari doona degmooyinka xamar jajab iyo dayniile labadan degmo ayaana galabta ciyaarweyn dhexmari doontaa degmooyinkan kalama shar yareystaan labada dhinacba waa degmooyin aada u wanaagsan ciyaartooda ay haystaan kulankan dhexmari doona xamar jajab iyo dayniile ayaa isna waxauu soo geli doonaa galabta saacaddu markay tahay sagaal saac iyo bar ama galabta saddexda iyo qadar soddon daqiiqo ah dayniile iyo xamar jajab garoonka staadiyo muqdisho ayayna ku wada ciyaari doonaan xamar jajab iyo dayniile kulamadan xiisaha badan ayaana galabta laga ciyaari doonaa tartanka kubadda cagta degmooyinka deegaanada gobolka banaadir saaxiibayaal galab caawa waxaa jiro oo dib usoo laabanaya tartanka xiisaha badan ee champions leaga waa tartanka yurub loogu jecel yahay kulamo waaweyn oo xiiso badan ayaa caawa laga ciyaari doonaa napoli waxay la ciyaari doontaa frankfort balse kulanka indhaha lagu wada hayo aadkana u xiisaha badan waa kulanka dhexmari doona kooxaha liverpool iyo real madrid kooxda liverpool ayaana caawa gurigeeda anfield waxay kusoo dhaweyneysaa real madrid kulan xiise leh oo ka tirsan champions leaga wareega lix iyo tobanka lugtiisa koowaad liverpool ayaana xagaagana waxay ku bilaabatay bandhig aada u liita iyagoo kaalmaha dambe ku jira horyaalkooda balse labada kulan ee lasoo dhaafay kooxda liverpool waa ay badisay oo horyaalkeeda premier leaga waxaana haatanba doonayaanba inay sii wataan guulahooda xiriirka ah maadaama labada kulan ee lasoo dhaafay ay badiyeen waxay isku dayi doonaan kulanka caawana inay badiyaan oo ay guulahooda israaciyaan dhinaca reaal madrid waxay ku jirtaa bandhig wacan waxayna dooneysaa inay mar kale garaacdo kooxda liverpool oo ay wadato sii wadato guulaha ee kooxdaani horey uga soo gaartay sanadkani reaal madrid ayaa waxay isku dayin doontaaba inay difaacato tartankeeda champions leaga maadaama sanadii horena ee reaal madrid ku guuleysatay islamarkaana ee liverpool ku garaacda fiinaalka real madrid ayaa waxay isku dayeysaaba sanadkan markeedii shan iyo tobanaad inay ku guuleysato tartanka champions leaga liverpool ayaa waxay badisay saddexdeedii kulan ee ugu horeeyey oo ay la ciyaartay naadiga real madrid tartamada yurub liverpool iyo real madrid ayaa kulankoodii ugu horeeyay taariikhda oo is arkaan waxay wada ciyaareen toddobiiyo labaatankii bishii may sanadkii kun sagaal boqol tartankan ayaana wuxuu ahaa eurubian cab xilligaasna kooxda liverpool ayaa waxa ay ku badisay hal gooli eber mar liverpool iyo real madrid kulankoodii labaad waxay isku arkeen shan iyo labaatanka februaayo sanadkii labada kun iyo kooxda liverpool ayaa badisay oo hal gooli eber ayay kaga badisay real madrid iyo xilligaasi real madrid iyo liverpool mar kale kulankoodii saddexaad oo dhex maro kana tirsanaa tartanka champions leaga ayaa is arkeen iyagoo kulankaasi ay wada ciyaareen tobankii bishii maarso sanadkii labada kun iyo sagaalkii liverpool ayaana markaas waxay gaartay guusheedii ugu weyneyd taariikhda ay real madrid ka gaarto iyadoo afar gool iyo eber kaga badisay xilligaasi balse kulamadaasi wixii ka dambeeyey real madrid ayaa waxay ahayd koox markasta ka badisa oo garaacda liverpool shan kulan oo ay wada ciyaareen marka laga reebo hal kulan oo ay barbaro wada galeen waliba barbarahaasoo ebreber ahaa afar iyo tobanka abriil ee sanadii labada kun koob tan waxay noqon doontaa markii sideedaad oo ay wada ciyaaraan waa markii sideedaad oo tababaraha real madrid carl angelotti uu wajihi doono kooxda liverpool garoonka afilna uu ku wajihi doono isagoo saddex kulan laga badiyey saddex kulanna kusoo badiyey caawana halkaas ayuu mar kale tegi doonaa kooxaha real madrid iyo sidoo kale liverpool caawa waxay wada ciyaari doonaan guud ahaan kulankoodii tobanaad iyadoo kooxda liverpool saddexda kulan ugu horeysa arkeen ee badisay halka real madrid wixii intaasi ka dambeeyana ay ahayd koox iyada badineysay caawana tijaabo kale ayay mari doontaa kooxda liverpool kulankana wuxuu ka dhici doonaa garoonka anfield oo ay ku ciyaarto naadiga liverpool tababaraha real madrid carlo ancelotti kulankii ugu dambeeyey uu booqday garoonka anfield laba gool iyo eber ayuu kusoo garaaca kooxda liverpool markaas uu tababaro u ahaa kooxda ka dhisan horyaalka premier leaga ee everton xidigaha liverpool waa xidiga la yiraahdo maxamed saalax isna caawa waxa uu socdaa inuu goolkiisii afartan iyo afraad uu ka dhaliyo horyaalka eh, tartankan xiisaha badan ee champions leaga maxamed saalax ayaa dhaliyey afartan iyo saddex gool tartanka champions leaga haddii uu caawa shabaqa taabto islamarkaana uu dhaliyo goolkiisii afartan iyo afraad taariikhda ee koobka la yiraahdo champions leaga wuxuu sidaas kusoo barbareen doonaa didier dragba oo ah xidiga ugu goolasha badan africa kasoo jeeda ee tartankaasi champions leaga sidoo kale goolhayaha kooxda liverpool alison barker ayaa shabaqiisa ilaashaday saddex iyo toban ka ah koob iyo labaatan kulan oo ciyaaray tartanka champions leaga markuu ku ciyaaraya garoonka anfield waana goolhayaha ugu fiican rikoorkaasi taariikhda oo gurigiisa markuu ku ciyaarayo kulamada ugu badan ilaashada tartanka champions leaga kulankan caawa dhexmari doona real madrid iyo liverpool ayaa waxa uu soo geli doonaa caawa saacadu markay tahay koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska afrika kulankan ayaana waxa uu ka dhici doonaa garoonka anfield oo ay ku ciyaarto kooxda liverpool real madrid caawa waa marti saaxiibayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha ayaan weli isla maraynaa ee weli waxaan ku dhex jirnaa kulanka real madrid iyo liverpool mar walba oo ay labadani kooxood isla ciyaarayaan champions leaga waxaa dhexmara kulan aada u xiiso badan islamarkaana kulankooda waa kulan aad loogu raaxaysto markay labadani kooxood wada ciyaarayaan oo labada dhinacba bandhig wanaagsan ayay soo bandhigaan real madrid waa kooxda inta ugu badan tirada ugu badan tartanka champions leaga ku guuleysatay oo waxa ay haysataa afar iyo toban mar tartankan champions leaga waa kooxda xoreysatayba tartankani liverpool iyana waa kooxda labaad ee tartankan ugu badan qaarada yurub todoba mar ayayna ku guuleysatay champions leaga marka labadani kooxoodba waa laba kooxood oo xiisii xamaasad ay leedahay marka wada ciyaarayaan toban kulan oo caawa kulankoodii tobanaad ayay wada ciyaari doonaan real madrid iyo liverpool kulankoodii tobanaad ayaa cawada isku arki doonaan iyadoo sagaalka kulan ee lasoo dhaafayna shan kamida ah real madrid ee badisay hal mar barbare lisla galay saddexdii kalena ee badiday kooxda lagu magacaabo liverpool caawa liverpool waxay dooneysaa mar kale inay maaragtay ka badiso real madrid maadaama real madrid ay ahaydba kooxdii iska maamulaneysay kulamada ugu dambeeyay labada dhinacba isku arkaan real madrid a gacan sareysay oo mar walba eh, liverpool waxay ahaydba koox la maamusho balse caawa liverpool waxay isku dayi doontaa inay iska aarsato amaba ka aarsataba real madrid haddii aan eegno saddexda meel ee labadan kooxood ku kala badin karaan kulanka caawa dhex doona namber kowaad waa karen benzema iyo sidoo kale daafaca adag ee liverpool ee fergal vandeg waxaa la dhihi karaa waa mid kamid mid ah gooldhaliyaasha ugu halista badan xidigan karen benzema waa weeraryahan aada u halis badan sanadkani waxauu ku guuleystay abaalmarinta qaaliga ah ee baalondiorka goolahayahani waa xidigan weeraryahanka waa xidig ee adagtaa marka uu garoon ku jiro in shabaqa laga celiyo karim benzema ayaana wuxuu yahay dhammaystire aada u khatar badan goolka hortiisa marka la joogo waxa uu dhaliyey lixiyo toban gool saddexiyo toban kulan uu u ciyaaray reaal madrid xilli ciyaareedkaani isagoo qaab ciyaareed aada u wanaagsan xidigaani uu ku jiro aad ayuu awood badan yahay laleeyahay ciyaaryahankana waana mid khatar badan balse caawa virgil vandag ayaa calaam su-aal ah, aada u weyn saaran tahay oo waxaa laga sugayaaba inuu ka hortago oo uu celiyo kareem bensema oo ah xidig aada ay u dhib badan tahay celintiisa sidoo kale daafacan lagu magacaabo virgil vandeg xidig reer holand caawa waxay ku qasbanaan doonaa in isku daydo amaba uu isku dayi doonaaba inuu difaaco kareem bensema iyo weeraryahanka da yar ee lagu magacaabo venicias kiar oo caawa ay iska hor imaan doonaan xidigan virgil vandeg ayaa caawa waxa u baahan yaha leeyahay inuu sii kordhiyo shaqadiisa adag haddii uu doonayo inuu joojiyo karim benzema uu ka ilaaliyo shabaqa kooxdiisa liverpool sidoo kale maxamed saalax iyo daafaca la yiraahdo david alaaba waa daafaca real madrid iyo weeraryahanka liverpool ee maxamed saalax xidiga kooxda liverpool qaab ciyaareed liitay inkastoo sanadkan ay ku jirtay haddana saalax ayaa haddana waxa uu ku jiraa qaab ciyaareed iska wanaagsan maadaama kulamadii lasoo dhaafay uu goolal dhaliyey xidigan ayaa weeraryahankan ayaa liverpool u dhaliyay sideed iyo toban gool islamarkaana sideed kale ayuu caawiyay saddex kulan uu xili ciyaareedkan kooxdiisa u ciyaaray waxaa kale oo la dhihi karaaba waa xidig halis ku ah amaba marka loo fiiriyo weeraryahanada liverpool inkastoo saalax xagaagaani ee ka jajabneed sidoo kale xidiga la yiraahdo david alaaba ayaa isna caawa waxaa laga sugi doonaaba inuu celiyo uu hor istaago maxamed saalax xidigan ayaana caawa waxaa agtaalo inuu celiyo saalax oo caawa ay iswajihi doonaan david alaababa waa xidig khibradiis u sareyso markaana daafacashadiisu ay wanaagsan tahay champions leagana si fiican u yaqaano sidoo kale xidigaha caawa garoonka markii ku jira fiiro gaara loo yeelan doono waxaa qeyb ka noqon doona finishas junior iyo alexander arnold waa xidigaha daada yar ee labada dhinac liverpool iyo sidoo kale real madrid marka laga hadlayo xidigahan amaba xidigaha ugu fiican garab weerarka waa in markiiba lasoo xasuustaa laleeyahay finishas jr iyo oo xidig reer brazil islamarkaana aada orodkiisa uu dheereeyo farsamooyinkiisana ay aad u badan yihiin xidigan ayaana qeyb waxuu ka yahayba xidigaha ee reaal madrid ku duusho xidigan ayaa wuxuu dhaliyay lix iyo gool soddon iyo afar kulan uu ciyaaray naadigiisa real madrid xilli ciyaareedkani balse caawa waxa ah inuu ilaaliyo laga rabaaba xidiga adag xidiga lagu magacaabo arnold ayaa caawa waxaa laga sugayaaba inuu finishers jr oo ah xidig adag isla markaana halis badan inuu caawa ka hortago ayaa u taalo tarant alexander arnold waxaa laleeyahay caawa hadii uu ilaaliyo amaba shabaq uu ka dhowro xidigaani uu aada u raacdaba waxay noqon kartaaba real madrid in maaragta meel iska saaro waa haddii ay qabtaan xidigaha venicians junior green benzema iyo sidoo kale david alaba waxaa laleeyahay xidigahaasi waa xidigaha real madrid maaragtay ugu fiican sidoo kale maxamed saalax arnold iyo xidiga la yiraahdo vandik iyana waa xidigaha dhankaas iyo liverpool caawo shaqada laga sugayo weli waxaad dhegeysanaysaa saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha k n n tu as le niveau. markaana hadii aan eegno xidigaha eh, labada dhinacba liverpool iyo real madrid eh, liverpool ayaa waxay war fiican ka heshayba darwin nunes kaas oo shaki la gelinayay inuu dhaawac qabiyo in kaleeto kulankii newcastle la ciyaareen maadaama laga bixishay xidigaani balse waxaa lagu soo waramayaaba nunes inuu caawa qeyb ka yahayba xidigaha ciyaari doono real madrid xidigaha la ciyaari doono oo caawa liverpool xidigeeda darwin nunes tam ayuu yahay laleeyahay oo kulankani diyaar ayuu u yahay inuu dheelo sidoo kale real madrid krim benzema shakila gelinayay balse benzema kulankani diyaar ayuu yahay wuxuuna qeyb ka ahaaba xidigihii u duulay magaalada liverpool oo haatanba kulankani krim benzema diyaar ayuu yahay balse real madrid waxay waayi doontaaba xidigaheeda kala ah xidiga la yiraahdo tony cruise ee qadka dhexe iyo sidoo kale xidiga daadayar ee qadka dhexe ee tujameni real madrid waxaa laleeyahay xidigahaasina bedel fiican ayaa waheli doontaaho caawa xidigahaas ayay waayi doontaa saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan qeybaha kale ka harsan barnaamijkeena ayaan u gudagelaynaye goor dhow saaxiibada ayaan qadku taleefoonka u furaynaa iyagoo soo wici doona leyleenka k n n sideetii lix konton iyo lixdan iyo lix waxaana fikirkiina ama saadaashiina ka dhiiban doontaan kulanka xiisaha badan ee caawa dhexmarya liverpool iyo real madrid haddii aan markaan eegno maxamed saalax ayaa caawa isha lagu hayaa isagoo doonaya inuu barbareeyo islamarkaana uu jebiyo gooldhalinta champions leaga xidiga afrikaanka ah ee waxaana hogaaminaya afrikaanka ama ugu goolasha badan tartanka champions leaga waa dii diyaar daragba caawa maxamed saalax waxa uu doonayaa inuu jibiyo rikoorka dii diyaar daragba ama uu soo barbareeyo xidigii hore kooxda chelsea ah ee la yiraahdo dii diyaar daragba ayaa tartanka champions league waxauu ka dhaliyay afartan iyo afar gool maxamed saalax ayaa isna haatan waxa uu haystaa afartan iyo saddex gool caawa maxamed saalax wuxuu isku dayi doonaa hadii uu hal gool dhaliyo inuu barbareeyo dii diyaar daragba oo ah afrikaanka taariikhda ugu goolasha badan tartanka champions leaga maxamed saalax hadduu hal gool dhaliyo waa uu soo barbareen doonaa hadii uu caawa laba gool dhaliyana waa uu jebin doonaa rikoorkaasi oo maxamed saalax ayaa waxa uu noqon doonaaba xidiga afrikaanka ee ugu goolasho badan taariikhda tartanka champions leaga saaxiibada ayaan goordhow siin doonaa markaan saaxiibka ugu horeeya qadka ku jira haddii aan soo dhawey soo dhawow dhageysta magacii meeshaa naga soo waceyso waxaan kaa soo wacaayaa degmada awdaad gaar ahaan suuq bakaara waayahay soo dhawo magacaaga caawa fikirkaaga ibrahim ibraahim cabdicali al yidhaahaa waayah kulanka xiisaha badan ee caawa real madrid iyo liverpool aada iyo aad ah. haddaan fikirkii ka dhiirta hortar waxbis ma dhaamaan labadooda haddii si loo fiirto waayahay laakiin waxaan leeyahay Mm-hmm. maadaama ani waayo aragga tony cruise iyo simeyn oo yar asigana dhacda boodkii casemiro la jirjirina oo wuxuu yahay waxaan u malaynayaa liverpool inay saaciidi doonto dhinaca kalena haye waye waa laga inay badiso laakiin liverpool aan u badinayaa ani waaye adiga kooxdee taageertaa horyaalada horyaalada kooxee taageertaa kooxda asu dheelaysaa kooxdaada jambiyoonka ma dheelowsaa champions league real madrid real madrid iyo manchester united waaya waaya hay caawa siyaa u rajeynaysaa inuu badiyo walahi u rajeynaa mar walba qof banaadamka kooxdu taageero guul u rajeynaa mugtahay real madrid aan u rajeynaya laakiin maadaama ay dhaawacyo wax jiraan mhm kama saari kari tartanka oo badinta laakiin waxaan u badina hadii si saadaalin hadii lalaa liverpool aan usaadaalinaya caawina badina waayahay aad ayaad umahadsantaa sida wacan ee barnaamijka aada qeyb kaga noqotay saaxiibada kale ayaa fursadooda siin doonaa dhegeystaha xiga soo dhawow magacay meesha naga soo waceeda dhowahay sida idaacadda kulmiya waxaan idin layaa walaashay wanaagsan dhowr eh, wanaagsan wanaagsan waa taageeraha weyn ee jelsiya cabdullaahi ee la yihahda abaayo khidmadiina waa suuq aan hogaanka kala fogarana abaayo waayahay soo dhawaa cabdulaahi tartanka caawa champions leaga kooxdaada jelsi xaaladeeda waa iska meel مثلا بنادم هي مدعلنا برنامج كان idaacadda galmudug sidoo kale waan ka madcelina haddii anugu guddi galabeystayaasha macnaa haddii aan chelsea iyo liverpool markii la fiirsho hadda qawada iyo kolba kolba chelsea kolba daba dhiri doontaba chelsea liverpool sanadka markii la fiiriyo wada arkay horyaalka gaalada mar gaalada ay kala jiraan waa laba kooxood socota waaye ha horyaalka marka la joogo liverpool iyo chelsea waa iska soo agdhow yihiin waxba isma dhaamaan inkastoo liverpool labada kulan oo lasoo dhaafay bas haatan liverpool labada kulan kulanoo lasoo dhaafo waayo balse kaalinta oo sideedaad an imaada way kasoo sikatay jalsi tobanaad ee hadda joogtaa waxaa udhexeysa brevford oo kaalinta sagaalaad ku jirta masha alla marka nicolas aqabarta sargan liverpool markii la fiirshay walaashay gool laba gool kale la maxamed saalax reer brid markii la yihahdo isaga la qabo inuu wax ka qaban karo ama inuu yahay ciyaaryahan marse kooxaha waaweyn wax ka qaban karo sababto real madrid sanad saddex sano ka hortaga saddex sano ka hortaga milax kunan laba kunan waa uu qaban waayo goolina uu ka waayo goolina uu ku waayo marka waxaan qabaa baacawada in loo baqo oo liverpool hadday cawada oo nasiibka saacido waxaan qabaa liverpool laba iyo ever ama laba gooli gool oo lagu soo badana laakiin ma qaba liverpool xataa barajo inay keeni karto sababtoo ciyaartooyda ka maqan markiisa ciyaartooyda ka maqan tiro badan oo dhaawac badan marka dhaawacyaa jira sida jefs kale waaye go ayaad u mahadsan tahay sidoo ale barnaamijkaad qeybta kaga qaadatay weli saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha ayaan ku guda jirnaaye qeybaha dambena waan usii siqeynaaye balse saaxiibada ayaan fursadooda siinayaa dhegeystaha xiga soo dhawow saaxiib waynu ku maqalnaa soo dhawow magacii meeshaa naga soo wacayso wacan oo wanaagsan ayaanu ku leenahay waayahay u gudagal kooxdee taageertaa aada u mahadsantahay aniga hadallood balankood boqorada yurubaa taageera iyo radio flip oo tartanka ka maqan laakiin real madrid a ii waaya real madrid caawa ah, liverpool ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa anfield aada u liverpool sanadihii ugu dabadiyay waa iskeed sanadoo laba champions leaga ka qaadnay caawala inaan lixii tobanka ku reegi doono labi dhowr ugu badan doonaan rajeynaya marka caawa ah, waa inaad markii lixaad ka badisiin liverpool ah, maaragta rajeynaysaa marka loo fiiriyo real madrid way u tahay oo kooxba kooxa u jilcan real madrid liverpool way u jilicsan tahay caawa marka inay liverpool aarsato ma ka baqaysid waayahay waana wanaagsan ayaanu ku leenahay sidoo wacana barnaamijka qaybta kaga noqotay waad ku mahadsan tahay real madrid caawa inkastoo ay waayi doonto toni cruise oo qadka dhaxaa iyo tujameni oo ah asna xidig kaloo dhaxda balse waxa ay dhaxda u haysataa xidigo kaloo dhowra ah oo uu qeyb ka yahayba xidiga la yiraahdo falfardi eh, oo kulmadii lasoo dhaafa kulan kasta oo kamida ah gool dhalinaya shabaqana gaaraya saaxiibka xiga soo dhawow dhageysta waa tahay saaxiibkaasi waxaad moodaa inaynu ismaqli kareynin balse saaxiibada kale ayaa isku dayi doonaa inaan fursadooda siiyo inta barnaamijka ka harsan markaan dhageystaha xiga haddii aan soo dhawey soo dhawo dhegeyst wacana wanaagsanaa ku leenahay soo dhawo magaci meeshaa naga soo wacayso waayo haneeha kooxdee taageertaa kooxdaada jambiyoonka ma

ina marka walaashid ahaawa kulanka warkaba dhii karo kooxaa ah, ah mm. ah, la qaadi kooxaa la saarnaaha kubadaha jibi kulay ahaawa ina soo bandhiga waarajeyhina kulay kulankana gooladas kuma fardhiyo sideeda badanba sidaydaaaaaryaa laba ka harsato mm. real madrid in badan horta meeshaan waxaa argaa sodaamayala sababtoo laba kooxo in badan isxisbaaleeyo waaye kubadda cagtan haddaan taageeryaashiisadejar ma qorin badnaa lahayn walaasheeda marka kooxda hal labi halnaa ku badnaa arjeelina kulanka kale naaduli inter farankafood kooxahan iskaawood maahan naaduli iyo waryahankooda halista ay ka noo rajeynaya nuun saaxiibo badan ayaa walaasheedmardakoda beriya noo kulanka wixii ka dambeeya kadib insha allah waa la is arki doonaa real madrid iyo liverpool waa kooxa inta badan jambiyoonka isku arka shanta kulan ee u dambeeya jambiyoonkawada ciyaareen real madrid ayaa adkaatay afar kamid a ah hal kulanna ah. barbara ayay wada galeen oo real kooxda liverpool waa ku adag tahayba inta badan inay real madrid eh, ka badiso caawa kulankan wuxuu soo gali doonaa koob iyo tobanka habeenimo sidoo kale caawa waxaa ciyaareysa tartankan champions leaga naadiga napoli oo sanadkani horyaalkeeda seeri e bandhig aada u wanaagsan ku jirta islamarkaana dhibco aada u badan ku hogaamineysa frankfort ayayna caawa la ciyaari doontaa kooxda napoli labada kulan caawa koob iyo tobanka ayay baasmi doonaan dhageystaha u dambeeya ayaan markaana fursad siinayaa soo dhawow saaxiib magaci meesha naga soo waceedo wacana wanaagsanaa ku leenahay magacii meeshaa naga soo waceeda u gudagal waayaha filson soo dhawow aadaa u dhawahay duul agtinaaro yusiid kaabaka iyo reelmasiidan taageeraa hogaamin waayahay arsenaal sanadkani qaab wanaagsan ay ku jirtaa kaalinta koowaadna dib ayay ugu soo laabatay real madrid sacaawo jambionka ayay ciyaari doontaa liverpool mahadsanid luul inkastoo laleeyahay guruuhkiis meel waa maqan mm-hmm. ma laba yahay aad iyo aad bandhiga aad iyo aad iyo falfardi weliba xidigo dhowra ayay helaysaa marka waxaa leeda caawa muu dhutin doono qabiirkeenii weynaa tony cruise aada iyo aninkastoo guruush waktigiisa soo qaatay haddana xil ciyaareedadii ugu dambeeya ama ugu dambeeyay uu ku jiro anima aaminsanin guruush iyaa loo bixinaya maadaama labadooda u dhaawac aysan qabin oo xanuuno heergabyo iyo qandhooyin ay ka sheegayaan kulankaas mhm. waxaa ka muuqata anjolooti ciyaartooydiisa inuu ku kalsoon yahay aada iyo aad dhexe marka joogana liverpool ma haysato xidig luko mudrid oo kaleoo qadka dhexe u dheelaayo caawna meesha lagu geli doono waa junior iyo duusiima iyo qadkaas baxooloko madrid oo taabaha uu ka yahay waaya marka caawa waxaa leedahayba liverpool gurigeeda waan kusoo canaadi doonaa aada iyo aad kooxba kooxay ka awood badan tahay waaya soo lagama yaabo laakiin maadaama real madrid ee ka awood badneed liverpool caawa in nalala geldiye baash waa mahadsan tahay liverpool taageerayaasheeda waxay dhahayaan waa naqsanaynaa laakiin aada iyo aad guul awoodi haday aarsan laheyd haday aarsan jirta markaasay aarsan hmm. laheyd caawa laba gool iyo soo garaaca waayahay aadaa umahadsan tahay wacan oo wanaagsan ayaan ku leenahay saaxiibkaasi ayaa u dambeeyey barnaamijkeenii iyo ciyaaraha tan iyo kulan dambe saaxiibayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo